asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu waa lansaar sturio ama dukaanka cajaladaha diiniga lagu duubo ku yaala muqdisho soomaaliya suuqa bakaaraha gaar ahaana suuqa cabdalla shadeeye waxaa lansaar sturio lagu soo zaadiyey cajaladaha videoga oo islaamiya gaar ahaana kuwa v h s-ka loo yaqaano iyo cajaladaha c d-ga oo aad ka heli doonto insha allahu tacaala maqal iyo muuqaal intaba iyo weliba barnaamijyada diiniga ah ee lagu diyaariyey cajaladaha c d ga alansaari sirio haddii aad u baahato waxaad kala soo xidhiiri kartaa taleefanada kala ah lixdan iyo shan soddon iyo saddex labaatan iyo sideed konton konton iyo laba soddon alansaar markale wuxuu idin leeyahay kusoo dhawaada gacmo furan gacmo furan wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu bismillaah alxamdulilah wasalaatu ullaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaa ama bacdu alfatu lkhamiisu fi ladabi maca nafsi baynu maraynay markii shiikha uu sharxay kadib wa huwa nafsu maa daraja calayhi saabiquuna alawalin dadkii qiimiga badnaa ee horeeyey waddaday mareen waddadaasay ahayd ay maca anfusihim adab qaateen wahwa arrinkaas aan soo sharaxnay nafsu maa kii naftiisii wey ay daraja mare calayhi korkiisa asaabiquun dadkii horeeyey ee khayrka u hormaray alawaluun ee horeeyey min salafi haadihi lumma min salafi haadihi lumma ummadaan oo tana dadkeedii horreeyey salafkii asaalixi wanaagsanaaw id akhaduu salafkii waa qaateen bihii adabkan anfusahum naftoodii ay e ku qabteen xataa tama lahum ilaa uu dhammaystirmay halyaqiin run cod wabalaguu ay gaareen darajata almuqarabiin dadkii eebba loo dhoweeyey darajadiisa ay gaareen waahiyadii aahaaruhum raadkoodii baa kane tashhadu lahum iyagay u markhaati kaxaysaa qiila lijunayd junayd waa nin qiimi badanoo dadka hore ka mida junayd baa waxaa loo yihi raximahullah ilaah junayd ha u naxariisa bima yustaxaan maxaa loo kaalmaystaa calaa qabdi albasar isha laabideeda korkeeda qul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim waqul lilmu'minaati yaqduuna min absaarihim haddii la yidhi haweenka isha ha laabeen raggayna isha ha laabeen haddii la yidhi ishiin ay baxbaxsanayso isha laabideeda maxaa loo kaalmaystaa ay ka laabanta waxaan banaanayn bima yustacaanu maxaa loo kaalmaystaa calaa qalbi albasar isha laafideeda korkeeda qaala junayd baa wuxuu yihi bilcilmika inaad adiga ogaatid anna nabara naadir qofka wax dhowraayo dhowridiisa ilayka adiga soo dhowraayo dhowridiisa fa asbaqu ka horaysa binadrika adiga dhowridaada ila almanduuri lahu kaad dhowraysaa dhowraysa macnuhu waa sida macnuhu waxaa wey adiga waxbaad fiirinaysa fiiradaad wax fiirinaysa fiiradii ilaah ku fiirinaya ka horreysa haddaad ogaatid marka in eebba uu ku fiirinayo fain lam takun taraahu fainahu yaraak adiga haddaadan eebba u jeedin eebba adiga kuu jeeda mar haddaad ogaatitaas taas ishaadu inaad edboonaato saasaa lagu gaari karaa qaala junayd wuxuu yidhi waxilmika adiga aqoonsigaaga ana nadara naadiri axadka ku dhowraaya dhowristiisa ilayka adiga eebbaa ma asbaqu ka horaysa binadrika adiga dhowridaada hadila almanduuri lahu waxaad dhowraysaad dhowraysay laba ninkan waa baxay juleed qaala sufyaanu thawri sufyaanu thawri waa imaam weyn min aimati lmuslimiina kamida sufyaanu thawrina wuxuu yihi calayka waxaad laasimtaa bilmuraaqabati ilaalin niman eebba aada ilaaliso ayan laa tafaa ka qarsoonayn calayhi eebba weyne korki khafiyatun mid qarsoon wa calayka korkaaga uu yahay birajaa uu darayn minman axad yamliku lwafha inuu wax bixiyo heli kara oo waxaa laga yaabaa makhluuqa inuu wax ku siiyo intuu jeclaado waxba inuu ku siin waayo wa calayka waxaad laasimtaa bilxadari digtoonaan miman xaggii laga digtoonaado yamliku alcuquuba inuu ku cuquubaan adduunka inuu kugu ciqaabo ama aakhira inuu kugu ciqaabo axadka hantee awooddaas leh axadkaa iska ilaaliy ninkaana saasuu u taliyey qaala sufyaanu thawri wuxuu yihi calayka waxaad laasimtaa bilmuraaqabati ilaalin miman axad layska ilaaliyo ayan laa takfaa qarsoonayn calayhi korkiisa khaafiyatun mid qarsoon ina allaha laa yakfaa calayhi shayun fi lardi walaa fi samaa ilaaha ilaali wacalayka waxaad laasimtaa birajaa'i quudarayn bimana xaq laguu dareeyo yamliku lwafaa inuu wax ofiyo hanta huwa allaahu jala jalaaluh wacalayka waxaad laasimtaa bilxafiri digtoonaan miman laga digtoonaado yamliku hanta alcuquubata waxanujuub saddex qaala bnu lmubaarak cabdullaahi ibnu lmubaarak wuxuu yihi lirajulin nin u yihi raaqib illaaha eebba ilaali yaa fulaanu hebalow fasa'alahu rajulu ninkii baa weydiiyey can ilmuraaqaba seen waxuu ilaaliyaa faqaala ibnu lmubaarak baa yidhi lahu lirajuli ninkii wuxuu u yihi kun abadan weligaa waxaad ahaataa kaanaka sidii adiga oo tara laaha eebba ujeeda asakaadka addoommada wajal eebba weynay afar qaala cabdullaahi ibnu diinaar oo isna nin weyno caalim oo shiikha qaala cabdullaahi ibnu diinaar wuxuu yihi kharajtu waan baxay horaynu kisadaan u taabanay maca cumar ibni alkhadaab seen cumar baan raacan weelu aha ilaa makata makaanuu raacay fa facarafna waxaan ku harfuranay bibaxdi tariiq waa la kululaaday waa la humay waa la harfurtay kolka facarafna waa harfuranay bibaxdi dariiq jidka qaarkiisaan ku harfuranay fanxadara waxaa nagu soo hoobtay calayna aniyo cumaroo jidka qaarkiisa degan raacin wiil qawsaara oo ari daajinaya baa min aljabal buurtii ka soo hoobtay dhulkii uu soo dhadhacay faqaala lahu hawsaarkii cumaru cumar baa wuxuu yidhi yaa raaci ninkaa gaariga jirow bixnaa shaatan neef ari aad naga gad min haadihi alganam arigan aad daajinayso hal neef naga gad faqaala raaci kii xoolaha daajinaya wuxuu yidhi innahu mamluuk isaga ariga daajinaya naftiisa in la oo markaa qofka haddii la waxna ma gadi karo waxna ma maamuli karo faqaala raaci kawsaarkii baa yidhi innahu isaga kawsaarkaa mamluukun in la leeyahay buu sheegay faqaala lahu cumaru cumar baa yidhi markaad naga gado qul lisayidika ninka kule waxaad ku tidhaahdaa akalahaa neefkan la waayey waxaa cunay adigu waraabow faqaala alcabdi addoonkii baa yidhi ila allah markaan ninkaan been ku qancinayo alla xaggeen ka gelayow fabakaa cumaru sheekh cumar waa ooyey waqada subaxdii wuxuu ku jarmaaday calaa sayidi raaci kawsaarkii ninkii lahaa korkiisii wuu ku kallahay faishtaraahu sheekh cumar kawsaarkii buu gaday minhu min asayidi ninkii lahaa buu ka gaday waactaqahu ka gadaalna ninkaas maa nin lalahaadaa san xukiya waxaa la sheegay can bacdi saalixiin dadkii fiifiixna qaarkood waxaa laga sheegay annahu qaarkaas inuu mara maray fii jamaaca min saalixa baa dad maray yataraamawna leeb leebgoosaya taraamigu leebgoos leebgoos waxaa weeye leeb baa lasoo qaadana waa la toog dhiganaayo markaa sida loo kala toog badan yahay waana lagu bartaa waxna waa lagu kala helaa leebs la siman baan qaadanaynaa waxna meel baan dhiganaynaa ninkii la hela waxaasu leeyi markaa dad leeb gamanaya oo leeb leeb goos baa la yihaa yuu ninkan saalixa soo ag maray annahu saalixiinta qof ka mida ayaa mara wuxuu maray bijamaacatin koox buu maray yataraamawna gantamaayo leeb gananayo wa waaxidun mid keliyeeta saa jaalisun fadhiya baciidan meel ka fog canhum kuwaan leeb goosaya meed ka durugsan meeshaasaa mid keligii fadhiya saalixii buu fiiriyey dadkan wax leebtii gamanaya iyo wax daawanaya iyo wax ururinaya intaa loo jeeda masquuliin wey mid keligiisa baa dadka ka gaara meel cidlaha fadhiya dadka waa ka agdhow yahay laakiin kulliya tala iyagiina wuu fiiriyey isagiina waa fiiriyey fawaaxidun qof keliyeeta laa jaalisun fadhiya baciidan meel ka fog canhum kuwa leefgamanaya fataqadama markaasuu hormaray saalixii ilayhi kii gaarka u fadhiyey buu ku laxday wa araada saalixii wuxuu damcay an yukallimahu inuu kii gaar u fadhiyey la hadlo oo uu yihaa gaar baad keligaa u fadhida dadkaad ka socan tahay dadkiina xaggaasay u jeedaan waa maxay shuqulkaaga markuu soo aaday oo isku soo dhowaaday wuu gartay inuu sheeko ula socdo kiibaa ka horgeeyey hadal faqaala lahu wuxuu u yihi dikrullaahi ashaa ilaah baan xusaayaa kolka warkaad ila maagan warkeeda baa ka macaan ha ila hadlin kula hadli maayo laa ilaaha illa allahu buu leeyi allaan la hadlayaa kee baa kaaga ka macaan kolka hadalkaa macaanka badan in eebba la hadlaayo intaan joojiyo adigan adagee jidka haya kula hadli maayo waa lagu korbuubay marka saalixii nin fiican buu ahaa kanaa kasii fiicnaaday marka suweed diyaara inuu la hadluu rabay faqaala wuxuu yihi lahu kii gaar fadhiyey baa saalixu u yihi dikruullah eebbaweyne xusidii iyo ammaantii baashaa hadalka oo dhan ka maxaan kii marka intii ma uusan maqlin waa derderay qaala saalix wuxuu yihi anta waxde oo keligaa baa tahay wax kula jooga lama arke maxaa ugu wacan see dad iyo wehel iyo baashaal aad uga maarantay ood cidna u ogolaatay wuxuu ku yidhi faqaal yarkii wuxuu yihi maciya rabbii wamalakaaya adaa cidna imooday cidna ma jooge ilaah iyo labadii malag ee garbaha iga fuushay ee xuntiiyo shanta koraysay afar baadan nahay maci waxaa ila jira rabbi allihii abuuray oo ilaah baa xadiid qudsaa ah ku yimi addoonka markuu ixusayo agtiisaan jooga idan faqaala kii gaarka u jooga yidhi maciya rabbi rabbigay baa ila jira keligay maahi wa malakaya labadii malagna wayna jiraan markaasuu weydiiyo yihi qoladan leebta gangaranaysa yaa badiyey leebganki qaala saalixibaa wuxuu yidhi lahu isagii man sabaqa yaa badiyey xukiya can bacdi asaalixiin annahu mara bijamaaca koox um yataraamawna wax gangaranaya wawaaxidun midba jaalisun fadhiya baxiidan canhum meel dadka ka fog fataqadam kolkaasuu u hormaray ilayhi kii gaaru fadhiyey oo wa araada wuxuu damcay an yukallimahu inuu la hadlo faqaala lahu wuxuu u yihi dikrullah eebbaweyne xuskiisa bahasha hadalkaaga ka macaan qaala wuxuu yidhi anta waxdag keligaabaad tahay faqaala wuxuu yidhi macii rabbi wa malakaay rabbiga iyo labadaydii malag maa ila jirta qaala lahu wuxuu u yidhi man sabaqa min haaula kuwan leebta gamanaya yaa ugu horeeyo wey faqaala wuxuu yidhi man gafara allaahu faqaal wuxuu yidhi man ruuxi gafara allaahu eebba uu dhaafo lahu isaga baa u fiican dadka oo sida leebta loola helo ma ahe dama waa hormaray ilayhi kii gaarka u fadhiyey oo waaraada wuxuu damcay an yukalimahu inuu la hadlo faqaala wuxuu u yihi lahu isaga dikrullaahi eebba weyne xusidiisa baashha ka macaan qaala wuxuu yidhi anta waxdeeg keligaa baa tahay fa qaala wuxuu yidhi maciya waxaa ila jira rabbi aniga rabbigay iyo wa malakaaya labadaydii malag qaala lahu wuxuu u yidhi man sabaqa yaa toog dhigashadii badiyey min haa-ulaa adigaa gaar u joogay ee kuwan leebta gangamanayay see u kala horeeyaan faqaala kii gaarka u joogay wuxuu yihi man ruuxa kafara allaahu eebba wuu u dhaafay lahu isaga ayaa badiyey qaala wuxuu yihi kii soconayey ayna ariiq jidkii aaway fa ashaara wuxuu u tilmaamay naxwo sama cirka xaggiisa waa qaama kolkaasuu kacay umashaa waana tegey xageed ka timid samadan ka imid buu yihi iyadii waaday markii dambana lix waxukiya waxaa la sheegay ana daliikha naartii nabiyullaahi yuusuf roorsan jirtay wy inqisatu yuusuf ku soo marnay magaceeda dariikha la oran jiray lamaa goorti ay khalad gaar noqotay biyuusuf yuusuf markay la gaar noqotay calayhi yuusuf korkii assalaamu nabadgelyo ha ahaatee bay qaamad kacday dariikhow faqadad waxay dabooshay wajha sanamin sanam guriga yaallay wejigiisii lahaa iyada u sugnaaday ee wejiga mara ka saartay markaa waxay ku talagashan tahay iyadii iyo yuusuf inay hawshii qabtaan kolkaasay sanamkii wejigiisa iska qarisay fa qaala yuusuf yuusuf wuxuu yidhi calayhi salaam yuusuf korkiisa nabadgelyo ha ahaatee maa laki maxaa kuugu wacanu aad sanamka wejigiisa u dadaysaa watastaxyiin oo waxaad ka sariiganaysa min muraaqabati janaadi dhagax inuu ku ogaado walaa asaxii aniga yuusuf ana ka sariigan maayo miya min muraaqabati ilmelig allihii boqorka ahaa ilaalintiisa aljabbaar ee xoogga badnaaw waanshaqa anshaqa bacduhum saalixiinta qaarkood shiciradan saddexda ayuu akhriyey idaa maa khalowta dahra yowman falaa taqul khalowtu walaakin qul calaya raqiibu walaa taxsabana allaha yakfaru saacatan walaa ana maa tukfi calayhi yagiibu alam tara ana alyowma asracu daahibin wa ana kada min naadiriina qariibu idaamaa khalowta haddaad cidla joogtid adahra zamanka fi dahri zamanka gudihiisa yowman maalin cidla hadday ku qabsato falaa taqul hadihin khalowtu cidlaan maanta joogay walaakin hayashee qul waxaad tidhaahdaa alaya korkayga waxaa raqiibu rabbi ilaalinayo in allaha kaana calaykum raqiiba ayaa soo aroortay walaa taxsabanna ha maraynin allaaha allaah eebbaweyne yakfalu inuu moog yahay saacatan mudayar walaa ana kii aad tukfi qarinayso calayhi calallah eebbaweyne korkiisana inuu yaqiibu dhumayo ha u malayni alam tara ma waadan ogeyn ana alyowma maalinka asracu daahidi midtaga kan u degdeg badan inuu yahay wa ana hadan beri oo qiyaamaha lilnaadiriina dadka fiirinaya beri sugaaya inuu qariibun min dhow yahay sheer yaablow ilaa maa khalawta dahra zamanka haddaad ixilowdo yowman maalin falaa taqul ha dhihin khalowtu dhiblaan jooga walaakin qul waxaa tidhaahdaa calaya waxaa korkaygaa raqiibun mid ilaaliya walaa taxsabana ha malayn allaha eebbaweyne inuu yakfalu moog yahay saacatan muddo walaa annamaa waxaad tukfi adiga qarinayso calayhi eebbaweyne inaad ka qarinaysa ay kula tahay yaqiibu inuu garsoomaayo alam tara ma waadan ogey ana alyowma maalinka asracu daahibin mitaga kan ugu degdeg badan inuu yahay wa ana hadan beri linaadiriina dadka dhowraaya inuu qariib u dhow yahay intaa waxay ahayd markaynu nihi sidee nafta loo ilaaliyaa atowbatu walmuraaqaba saddex almuxaasaba la xisaabtamid naftaada lala xisaabtamo waa nafta lagu ilaaliya waayo muxaasabo waxaa la yihi anahu arrinka waxa wy lamaa kaana almuslimu qofka muslima markuu noqday xaamilan mid shaqaynayo fii haadihi alxayaa adduunyadan oo kale gudaheeda leyla habeenkiibuu shaqaynaya nahaar maalintii buu shaqaynaya calaa maa shay korkiibuu ku shaqaynaya yusciduhu isaga liibaaniya fi daari alaakhira daarta qiyaamo gudaheeda wa yu mid isaga ucunama ka dhiga likaraamatihaa daarta aakhira laysku darajeynayo wa ridwaanillaahi eebbaweyne raalinimadii fiiha daarta aakhira gudaheeda wa kaanat idunyaa adduunyadu waxay noqotay hiya iyada mawsimu camalihi muslimka maalintuu shaqaynayay kaana calayhi cala lmuslim muslimka korkiisa waxaa ah an yandura inuu dhowro ila alfaraa'id faradyaal xaggood inuu dhowro faradyaal alwaajibati waajibtay calayhi muslimka korkiisa ku waajibtay wixii farad ahaa ee lagaa rabay ayaad dhowraysa ka nadri taajiri kan maalqabeena suu u dhowro ilaa ra maalihi hantidiisa asalkeeda wayandur wuxuu dhowrayaa muslimkii ila nawaafil sunnooyinkii buu dhowrayaa nadra taajiri taajirka fiirintiisii oo kale ila alarbaaxi faa'iidooyinka uu fiirina azaa'idati ka koraysay calaa ra-si xoolaha asalkooda ka koraysiy wayaduru wuxuu dhowraa muslimka ila almacaasi isyaanku eebba caasinayo iyo wadunuubi dembiyaalkana wuxuu dhowraa kalkhasaarati maal lumin fi tijaarati tijaarada gudaheeda uma yaklu waa islaysanayaa muslim binafsihi isaga naftiisa saacatan in qadara min aakhiri kulli yowmin maalin la arka dhammaanteed gadaalkeeda ayuu meel la tegay yuxaasibu nafsahu naftiisii buu xisaabaya fiiha saacaddaa gudaheeda calaa camali yowmi maalintiisa camalkeedii yuu fiirinaya fain ra-aa hadduu arko naqsan dhaliil gaartay fi filfaraa'id sanadkii maanta eebba kugu lahaa in wax ka dhiman yihiin hadduu arko laamaha naftiibuu dagaalaa wawabakaha naftiibuu haydaaliyaa waqaama waa joogsadaayo ilaa jabrihi jabri naqsi nusqaantii kabideeda ayuu u joogsadaa filxaana islamarkaas fain kaana hadduu yahay faradka dayacmay mimaa farad hadduu ka mid yahay yuqdaa la qadeeyo qadaahu waa qadaynay wain kaana hadduu yahay ka dayacmay mimaa laa yuqda midaan la qadayn karin jabarahu waa kaba biligtaari badin min annawaafili sunayaal la badiyo wain ra ah hadduu arka muslimkii naqsan dhaliil fi nawaafili sunayaal dhaliilmeenna cawada naaqis kii dhinmay uu bedel siiyaa wajabalahu waa kaba wain ra-aa hadduu arko khasaaratan khasaare hadduu arko biirtikaabilmanhiyi kii la reebay uu koray istakfar markaa waa dembi dhaaf dalba wanadima waa shallaayaa waanaaba anaaba eebbuu u noqdaa wa camila wuxuu sameeyaa min alkhayri wanaagga ma uu yaraahu u arko muslixan inuu yahay mid wanaajinaya limaa afsad wixii uu kharibay haadaa warkaan sharaxnay huwa kaasa almunaadu ka loo dan leeyahay ah min almuxaasabati xisaab la ilaaliyey nafsi lala xisaabtamo wahiya muxaasabadu ixdaa turuqi islaaxihaa nafta wanaajinteeda wadooyinkeeda midood watacdiidihaa nafta edbinteeda edbintaa wadooyinkeeda midood wa tadkiyatihaa nafta hufideeda wadooyinkeeda midood wa tadhiirihaa nafta dhaqideeda wadooyinkooda midood wey waa adilatuha arrimaha sheegnay daliilyaalka ku kutusinayana maa yaatiika dhimanayo qaala allahu eeba wuxuu yihi tacaalaa korahay yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyow itaquu llaaha eebba weyne ka cabsada awaamirtiiya nawaahida ilaaliya waltandur nafsun nafla ha dhowrto maa camalka ay qadamad nafsiga horumarsatay fiqadin berri u horumarsatay wataqu llaaha eebbaweyne ka yaaba waxaad ogaataan in allaha eebbaweyne khabiirun xogogaali iguu yahay bimaa waxaa aad tacmaluuna samaynaysaan wafa qowluhu tacaala eebbaweyne hadalkiisa uu yihi waltandur nafsun naf la arkaba ha fiiriso waxay qiyaamo u hormarsatay huga amru weydi waltandurta bilmuxaasabati la xisaabtamid la isfaray linafsi lala xisaabtamo calaa maa shay korkii baa naftii lagula xisaabtamaya ay qadamad naftu u hormarsay liqadaha berideedii qiyaamo qadkii almuntadar la sugayey waqaala tacaala waxaa kaloo seeba yidhi watuubuu towbadkeena ilallaahi eebbaweyne u towbadkeena jamiican saad u dhantihiin ayuha almu'minuun dadkiina xaqa rumeeyayo haddaad eebba u towbadkeentiin lacallakum mudnidiin inaad tuflixuuna liibaanta waqaala wuxuu nabiga yidhi sala allahu calayhi wasalam innii aniga nabiga ah laa atuubu waan towbadkeena ilallaahi eebbaweyne wa astakfiruhu dembi dhaafid baan ka baryaa fil yowmi maalintii gudaheed mi-ata maratin boqol goor wa qaala cumaru sheekh cumar wuxuu yihi radia allaahu canhu xaggiisa allah raalli ka noqday xaasibuu anfusakum naftiina xisaaba qabla an tuxaasabuu intaan eeboortii laydinku xisaabin idinkaba hadda xisaaba wa kaana cumar wuxuu ahaa radia allaahu canhu ilaa cumar raalliha ka noqday idaa janna hadduu madoobaado calayhi cumar korkiisa alleylu habeenka yadrib cumar wuxuu garaaci jiray qadamayhi isaga labadiisa lugood buu garaaci jiray bidurra ul uu wadan jiray hoos waxaa ku edbin jiray uu lugihiisa la dhici jiray durradii buu ku fakiray shiikha xasan ulwey wayaquulu cumar wuxuu dhihi jiray linafsihi naftiisa wuxuu dhihi jiray maadaa xamilti ilyowm maxaad maanta samaysay wa abuu talxa ninkii qiimiga badna radia allaahu canhu ee baraalliha ka noqde lamaa shaqalathu markay hawlisay abuu talxa xadiiqatuhu dheer fiicanoo uu lahaa ayaa cibaadadii ka shuqlisay can salaatihi salaaduu tukanayey kharaja waa baxay abuu dalxa minhaa beertii suqlisay dhammaanteed buu ka baxay sadaqatan iyadoy beertii tahay deeq lilaahi tacaala lagu sadaqaystay falam yakun ma ahaanin ilaa uu dareemo u mid yimaado axnaf ila lmisbaax aynuskii waktigaa la shidan jiray ayuu u iman jiray fayadacu wuxuu ka saari jiray usbuucahu fartiisa fiihi fi lmisbaax misbaaxii huraye oranayey uu farta saaraya fii fi lmisbaax xataa yuxisa ilaa uu dareemo axnaf binnaar baasha dabkululu kolkuu farta saaro fartuu ka gubanaya uma yaquulu linafsihi naftiisa wuxuu ku dhihi jiray yaa xunays xunays yarow maa xamalaka maxaa kugu xambaaray alaamaa dembi korkiisa qaad sanacta samaysay yowma kadaa maalin hebel maa xamalaka maxaa kugu xambaaray alaamaa sanacda waxaad samaysay yowma kada maalin hebel iyo maalin hebel gabkiiyo gardaradaad samaynaysay maxaa kugu wacan waxukiya waxaa la sheegay ana axada saalixiin dadkiisa suubanaa midkood kaana wuxuu ahaa raadiyan mid duuluu ahaa fatakasafat lahu waxay ku muujisay imra'atu naag baa intay ku soo baxday u dhambigatay baa korkeedii tustay fa nadara ilayha naagtii buu dhowray farafaca yadahu gacantiisuu kor qaaday waladama caynahu ishii naagta dhowtay yuu dharbaaxa ku dhuftay fafaqa'aha ishiyuu soo dhilqiyo ka soo bixiyey god ishii nafteedii wuu soo dhilqiyey wa qaala ishi hadduu banaanka ku tuuray wuxuu yihi inaka adiga ilyahay waxaan banaanka kuugu tuuray la mid milicsi badan baa tahay ilaa maa yadurru wax ku dhiba baad u milicsi badan tahay waana tolisi wamara bacdukum saalixiinta qaarkood wuxuu maray biqurfatin guri faqaala wuxuu yihi gurigii buu dhowdhowray mataa buniya haadihi algurfa kolkaasa maa la dhisay intaanu isweydiiyey mataa buniya goor maa la dhisay hadihi lwulfa kolkaan goormaa la dhisay goormaa kolkaan la dhisay uu adkaysan waaye naftiisuu dagaal ku qaaday oo goor la dhisay kolkaan maxaa kaaga maxaa kaa khuseeyow waktigaa lagu muuminayo degseeg iyo sursuray ayuu diidaya naftiisa wuxuu ku ciqaabay mada uma aqbala wuxuu qaabilay calaa nafsihi naftiisii buu ka horjeestay wuxuu ku yihi tas'aliinii nafyahay ma waxaad weydiinaysaa camaa wax anan laa yacniiku wax ku taraynin oo goorta kolkaan la dhisay law caaqibanaka waxaan kugu ganaaxaya bisawmi sanati laba iyo toban bilood soonkood yaan kugu ciqaabaya fasaamaha kolkaan goormaa la dhisay ciqaabkeedii wuxuu noqday laba iyo toban bilood in la soomo waruwiya waxaa la sheegay ana axada asaalixiin dadkii susuubanaa midkood kaana wuxuu ahaa yandaliqu mid taga ilaa ramda agagudka qoraxdu markay kuulaato meeshii carana waa kuulaanaysa meeshaasaa cagagub la yiri cagagubtuu tegi jiray fayatamaraq waa gelgelimaysan jiray fiihaa fi ramda cagagubtuu ku kelgelimaysan jiray wayaquulu linafsihi naftiisa wuxuu u dhihi jiray duuqii cagagubtaan yar wa naaru jahannam jahannama dabkeeda ku suga faashadu ka daraasha badan xaran kulay cajiibatu wakti maadii tahay naf yahay bileyli habeen ma soo kacdin sariirtaa tagta waa seexata hawadaasoo dhan baktiyaa tahay waqaalatun sheeka iyo sursuranaa tahay binahaari maalintii waina axadahu saalixiinka midkood rafaca yowman maalinuu kor noqday ra'sahu saalixiinta mid kamida ayaa maalin madax kor u qaaday saanu samada u fiiriyey waina axadahu saalixiinta midkood shafaca yowman maalin uu kor yeelay ra'sahu madaxiisa ilaa sabxin sanqaf kore yuu fiiriyey fara'a imra'atan naag baa ishii ku dhacday fa nadara ilayha naagtii buu arkay faakhada calaa nafsihi walla buu naftiisa ku qabtay allaa yandura inuusan badib damba udayin ila samaa'i kor maadaama xayan intuu nool yahay maalinkaasaa kor ugu dambeeyey kolka hore kortaygaba kol oo la daymoodo maxay ugu waday haakadaa sidaa aan sheegnayba kaana saalixuun dadkii suusuubana ahaayeen haakadaa sidaas fa kaana saalixuun dadkii suusuubana ahaayeen min haadihi alumma ummadan kamid ahaa yuxaasibuuna anfusahum naftooday xisaabi jireen can tafriidihaa nafta xadgudubkeeda wayaluumuunaha nafsibay dagaali jireen wayaluumuunaha nafsibay dagaali jireen calaa tafsiiriha gabanfogkay samaysiin bilusuum yalzamuunaha nafta waxay ku laasimin jireen ataqwa ee bagac yalzamuunaha waxay nafta ku laasimin jireen ataqwa ee bagacsi wayanhuunaha nafta waxay ka reebi jireen can ilhawaa hawada camalan iyagoo ku dhaqmaya biqowlihi tacaala rabbi hadalkiisay ku dhaqmayeen waamaa man ruux khaafa ka cabsaday maqaama rabbihi rabbigiisa joogsigiisa oo wanaha nafsa naftii ka reebay can ilhawaa waxay nafta jeceshahay fa ina aljannata jannada eebe hiya alma'waa iyadaa hoy ow daad almujaahada la dagaalamid nafta lala dagaalamana adabu maxa nafsi bay kamid tahay wahiya mujaahada waxaa wey an yaclama almuslimu qofka muslimkaa ah inuu ogaado ana acdaa acdaa'ihi cololkiisa kan ugu colnimo badan ilayhi muslimka lala coloobo huwa kan ugu callimo badan inuu nafsuhu isaga naftiisa ay tahay allatii nafta bayna jambayhi gabadiisa dhinac ku jirta wa annahaa nafta bitabcihaa sida u dhaqana mayaalatun mid ilasho badan wey ila shari xumahay u ilasho badan tahay faraaratun mid cararid badan wey min alkhayri wanaagay ka cararta ammaaratu mid fara badan mid farid badan wey bisuui xumaa daliilkeedii waaka wamaa ubari-u hufi maayo nafsii aniga naftayda sababkuna ina nafsa naf la ammaaratu waxay farid badan tahay bisuui xumada tuxibu nafta waxay jeceshahay adicata shaqo la-aanta iyo baagamuudada sheegsheeg iyo sursuranka way jeceshahay waalkhuluuda waarid ila araaxa raaxa loo waaray jeceshahay watargab waxay nafta jeceshahay fi lbataala waxba inaan la qaban watanjarifu waxay raacdaa way la daadaa nafta maca alhawa hawaday la daadaa tastahwiihaa waxaa nafta duufsada ashahawaatu shahwayaal alcaajilatu degdegaysa fii suurati ali cimraan yujiina linnaasi xubu shahawaat min annisaa waalbaniin waalqanaatiiri almuqandara min aldahabi waalfida waalkhayli almusawama walancaam waalxarfis lix wey daalika mataacu lxayaati dunya adduunyada kuwaasaa lagu baabaa waxaad soo ogaataan wallaahu cinda xusnulma-aab shantan wax ka fiican ee ba agtii yaalla qul unabiukum bikhayri min dalikum liladiina taqow cinda rabbihim jannaat tastaawiyaa shahawa shahawayaal baa duufsada alcaajilatu degdegaysa wain kaana walow kaana haba ahaado fiiha shahwada gudaheeda xadfuhaa nafti halaagideeda iyo washaqaauhaa ayaan daradeeda faidaa carafa almuslimu qofka muslima hadduu aqoonsado haadaa warka aynu sheegnay caba waa buuxiya nafsahu naftiisa wuxuu ka buuxiyaa limujaahadati nafsihi naftiisii la dagaalamideeda buu ka buuxiyaa naftiisii oo fa aclan wuxuu ku dhawaaqa calayhaa nafta korkeeda alxarba dagaal washahada wuxuu galka ka dhuftaa didaha nafta kasoo horjeedideeda asilaaxa hubka wasamama wuxuu niyada ka gooya calaa mukaafaxati rucuunatihaa nafta saqajaanimadeeda la dagaalamideeda korkeeda wa munaajasati shahawaatiha nafta waxay ku maxansanayso goynteeda iyo gowricideeda fa idaa axabad hadday nafti jeclaato alraaxa iska nasasho oo wax la qaban atcabaa waa dhiba waidaa ragibad hadday doonto fi shahwati shahwa gudeed hadday doontana xaramaha waa ka hoojiya waidaa qasarad hadday naftii gabood fashana fii taacatin taaca hadday ku gabood fasho aw khayrin khayr hadday ku gabood fashana xaqabaha naftii u ciqaaba walaamaha maa dagaala uma ka gadaa alzamaha wuxuu nafsi ku dhajiya bificli maa kii samayntii ay kasarad gabadfashay fiihi gudihiisa wa biqadaa'i maa shay soo qadaynti fawatadu ay tadishay aw tarakadu ay ka tagtay biakhdiha nafsi qabashadeeda bihaada tacdiid edbintaa lagu qabto xataa tatma-ina ilaa naftu ay khayrka ku nagaato oo watadkur ay mayranto watatayab ay carabto udugto watilka taasna gaayatu lmujaahada la dagaalamid yoolkeedu linafsi lala dagaalamo qaala tacaala eeba wuxuu yihi waaladiina dadka jaahaduu dagaalamay fiina anaga eebbaa ku dagaalamay fii taacatinaa lanahdiyannahum waxaan ku hanuuninaynaa subulana jidadyaalkanaga weynallaahi eebba weyne famaca almuxsiniin dadka wanaagga sameeya ayuu mocod yahay waalmuslimu qofka muslimka id yujaahid hadduu dagaalamaayo nafsahu naftiisa fii daati illaahi eebba daatadiisa uu kula dagaalamaayo litatiiba inay naftii udugto watadhura inay mayranto wataskuu inay hufnaato watadma-ina inay nagaato watusbixa inay noqoto ahlan mid u qalanta bikaraamatillaah eebba weyne darajayntiisa tacaalaa korahaye iyo waridaahu eebba weyne ridihii yaclamu wuxuu muslimka ogyahay ana haada warkaanaynu sheegnay huwa isaga darbu saalixiin badkiisu suubana jidkoodii inuu yahay wa sabiilu lmu'miniin ilaahintii rumaysan wadadoodii inuu yahay mu'miniintii asaadiqiin ee iimaankooda ku run sheegayay oo fayaslukuhu jidkaasuu qaadaya muqtadiyan isagoo ku dadeenaya bihim saalixiinta wayasiiru waa socda macahu jidkaasuu socda muqtafiyan isagoo saaninaya aathaarahum sacadkooda saaninayo fa rasuulullah eebaweyne rasuulka sala allahu calayhi wasalama qaama leyl habeenkii buu nabiga taagna xataa tafatara ilaa ay ka jexjeexantay qadamaahu labadiisii lugo ashariifata ee qiimiga badna oo wasu-ila dabadeed la weydiiyey calayhi nabiga korkii asala nabadgelyo ha aatee fii daalika arrinkaasaa la weydiiyey maxaataan isugu dhibin ilaah soo dembigaagay hore iyo kii dambaba ilaah kuma dhaafin umunaa caaisha radia allaahu canha ayaa weydiisay maxaad naftaada u dhibin waqad gafara allaahu laka eebba waaba u ku dhaafay maa taqadama wixii horeeyey oo min dambika gabkaaga ah faqaal wuxuu yihi haddii lai dhaafay nafteeda soo dhaafidii mahadnaq ma rabto haddaan lii dhaafin in lii dhaafaan u dadaala haddii lii dhaafayna dhaafintii lii dhaafay nafteeda ama hadnaqrabta ee afalaa uxib ma waanan jeclaanin an akuuna inaan ahaado cabdan addoon shakuuran eeba ku maadin badan oo camalkii nabiga uu samaynayey ee lugihiisa la barareen shukriguu ahaa idan waxaan moodnay innaga shukriga inuu yahay lafdu yuqaalu bilisaan hadal carabkaa laga yiraa alxamdu lilaahi wa shukru lilaah afka in laga yiraa baynu shukri moodnay inuusan shukri taa ahayn ee shukrigu camal yahay xadiidkaa nabiga ku garta markay makfiradii u timid kadib uu isu taagay salaatuleyl dhiiggiisibaa isugu yimid luguhi maqaarkii lugaha dhiiggii celin waaye waa jexjexmeen luguhi saan maxaad u yeeli waqad gafara allaahu laka maa taqadama min famaa taakar markaasuu yihi afalaa uxibu an akuuna cabdan shakuuran ma waanan ahayn wa fii suurati saba waxaa ku soo aroortay icmaluu aala daawuuda shukran icmaluu camal fal aala daawuuda daawuud dadkiisiiyo shukran mahadnaq darteed idan shukrullaahi huwa duunu afka amar la sameeyey amarkaa la sameeyey markaa samaysidna ashukru walimaan labadaa shay weeye labada lagu xadaabtegaayo jannana lagu waayey wasadaqa allahu fii qowli maa yafcalu allahu bicadaabikum in shakartum wa aamantum haddii shukri iimaan laydinka helo ilaah cadaabidiina wuxuu ku falayaw oo maxaad una cadaabaysaa eebe ashukru walimaan baa laydinka wada iimaan dhaba oo yaqiina oo eebbe la rumeeyo iyo shukri oo camala labadaana laydinka waayey saasaa laydiin cadaabay maa yafcalu llaahu eebba waxba ku fali maayo bicadaabikum idinka naaridiina in shakartum haddaad eebba u camal falaysaano waa madmaxqa shukrigii waa ogaanay camal in sidaas daraaddeed ba waxaa aada u camal badnaa nebiyullaahi nuux suuratu nuux baynu ka akrinay inuusan hoyan kari hoyan jirin oosan hargeli jirin rabbi inii dacawtu qowmii leylan wa nahaaran falam yazidhum ducaa'ii ilaa firaaran wa inii kulamaa dacawtuhum litakfira lahum jacaluu asaabicahum fii aadaanihim wasalsal siyaabahum wa asaruu wastakbaruu istikbaara uma inii dacawtuhum jihaada uma inii aclantu lahum wa askartu lahum israan habeen la hadlay oo maalin la hadlay kor ula hadlay hoos ula hadlay kolkaa nabiyullaahi nuux inuu madaalo ah oo dacwada iyo diinta baahinteeda iyo ummadda hanuuninteeda wax kula mid aha uusan jirin ilaa muxuu ku magacaabay duriyata man xamalnaa maca nuuxin inahu kaana cabdan shakuura waxaasoo dhan maxay ku tusinayaan ashukru huwa alacmalu shukriga camal inuu yahay duriyata man xamalnaa maa nuuxin inahu kaana cabdan shakuura ayu mujaahadatin dagaal naftaada dagaalamakeeda akbaru ka weyn min haadihi lmujaahada midtaanu nebi maxamed sameeyey ilaa lagu hijildilaace waciimullah ilaa khayrkii baan ku dhaartay inuusan jirin wa caliyun caliy bnu abi aalib radia allaahu canhu ilaa raalliha ka noqdee yataxadad cali baa waramaye can asxaabi rasuulillah eebbaweyne rasuulkiisa asxaabtiisa ayuu ka waramayey sala allahu calayhi wasalama fayaquul cali asxaabtii tilmaamaya wuxuu yihi wallaahi baan ku dhaartay laqad ra-aytu waan arkay asxaaba muxamed muxamed intii raacday rumaysay sala allahu calayhi wasalam wamaa araa shay-an hadeerna uma jeeda shay yushbihu eeg oo markaa asxaabtii dhammaatay yaa oo weli wax ka dambeeya cali baa jooga buu leeyay raggiinaan sidaad maanta yeelaysaan iyo sidai asxaabtu yeeli jirtay labaad la jacag dhigi karaa ma aha hoosay asxaabta yeeli jirtay si lamida maanta ma haynow maxaad maanta umarinaysa cali baa sidaa le waana taabicigii asxaabta wax ka bartay ay carbiyeen ee khayruulquruuni bacdahum aha umaara uma jeedo shay-an wax uma jeedo yushbihuhum asxaabta we kaanuu asxaabtu waxay ahaan jireen yusbixuun waaga wuxuu u baryi jiray shusan iyagoo basaasano timahooda shanba meel ujeeda khubrad iyagoo habaas leh oon korkooda mayrnayn haw dhan bay soo jeedeen gelgelanayeen hurdiya raax iyo gogol qabays iyo saabuun iyo shallays koorjarashiya maydkiin waxaa warkood ma jiro yusbixuuna waa waaberiisan jire suucsan iyagoo basaasan khubrad iyagoo habaas leh sufran iyagoo wejigooda intuu dhayluuqay dhiiggii ka dhammaaday wejigoodii angegay qad bactuu waa baryeen sujada iyagoo sujuudsan waqiyaaman iyagoo tukanaya waaladiina yabiituuna lirabbihim sujadan waqiyaaman tilmaantaanay arkeen waxay baryo galeen iyagoo hawshoodu ay sujuud iyo qiyaam labadaa ka kooban tahay hurdalaantii baa lagu ammaanay tatajaafa junuubuhum can ilmadaajic yadcuuna rabbahum khawfa oo damacan wamima rasaqnaahum yunfiquun falaa taclamu nafsun maa ukfiya lahum min qurati acyun yatluuna asxaabtu waxay akrin jireen kitaab allah eebba weyne kitaabka yuraawixuun waxay isku nasin jireen bayna aqdaami wejiga ay wejiga laba gees buu leeyay lugtan markay qallafto idaasho salay isku taagi jireen tii gaashay kora loo qaada waxyaraa dhaakina tii yaa daali miisaanka la saaray tii kalaa lagu nasina tanaa kor loo qaada sujuudta sida loo sujuudo wejiga xanuuna geeskaana la bedela geeskaanay nasinayeen kanay ku nasinayeen yatluuna waxay akrin jireen kitaab allah baweyne kitaabkii yuraawixuuna waxay isku nasin jireen bayna aqdaamihi labadooda lugood weji iyo wejigooda wakaanuu waxay ahaan jireen idaa dukira allaahu eebba marka magaciisa lasoo qaado maaduu waayo liilan jireen maxaa jira maskaxdooda iyo maankooda eebba keliyataa ku jira wax kale kuma jiraan kolka markay shanqar eebba ku saabsan maqlaan waa wadna dhamyoonayo aladiina idaa dukira allaahu wajilat quluubuhum laabtoodaa gariiraysa qofkana markii wuxuu jecel yahay loo sheego saasuu taasulaa oo bedelmaa markaa ilaah bay jecel yihiin kolka idaa kaanuu waxay ahaan jireen idaa dukira allaahu xadiga eebba la sheego maaduu kuwa iliisa kamaa yamiidu shajaru geed hadday dabayl ku dhufato siduu u galgashoo kale kamaa yamiidu shajaru geedka siduu u iliisho fii yowmi riixi dabaysha maalinteeda saasaa jirkooda noqon jiray indhahana maxay noqon jireen wahamalad waxaa sida roobka u shubmi jirtay axyunuhum eebaba haddii la sheego ishooda ilmaynaysa waidaa samicuu maa unzila ila arasuul taraa acyunahum tafiidu min addamci mima carafuu min alxaqi yaquuluuna rabbanaa aamanaa faktubnaa maca shaahidiin haddii lacanaantoo la kufro maxaad la oynaysaa in la yihi maa lanaa laa nuuminu billaah wamaa ja-anaa min alxaq wanadmau an yudkilanaa rabbuna maxal qowmi saalixiin xataa tabtalla diyaabuhum ilaa ilmadii indhahooda ka timid ay dharkooda ka qoysow annaga marka goyntii al faweynu lilkaasiyati quluubuhum min dikrillah ilaaba haddii lagu sheego ilmayn weyday waxba kama noq faweylu lilqaasiyati quluubuhum min dikri dikrillah ulaaika fii dalaalin mubiin wa qaala abu darda saxaabigii jaliilkaa wuxuu yihi radia allahu canhu ilaa raallihaa ka noqde lowlaa halaatun saddex waxyaalood haddayan ahayn ma axbabtu lcaysha nolol ma jeclaadeen yowman waaxida hal maalin la noolaado saddexdaa maxay adama-u mid lilaahi liajli illaah eebba dartii loo oomo bilhawaajir hijrooyinka ama islada ta labaad waxaa weye wasujuudu sujuud lahu lilaahi loo sujuudo fii jawfi leyl sakda dhexaw habeenka bartankiisa gudaheeda wa mujaalasatu aqwaamin dad la fariisigooda yantaquun dooranayo la baxayo atayiib alkalaam hadalkiisa maxaan qur-aan iyo xadiida bay la baxayaan oo soconoyaan hadalkaasay socdaan kamaa yuntaqaa sida loo socdo atayiibu tamri timir haddii lagu keeno si dhaawac iyo dharaarle meelka angegan waad iska riixda ka fiican baad la baxda waxaa taba cumaru ibnu khadaab radia allahu canhu shee cumar wuxuu dagaalay nafsahu naftiisa wuxuuna ku dagaalay calaa tafwiiti salaati casrin salaad casar tukashadeeda fii jamaacatin lagu tukado naftiisaa lu goysay salaada casar jamaacadeedii ayaa dhaaftay siduu ku dagaalay naftiisii muxuu sameeyey watasadaqa cumar wuxuu sadaqaystay biardin dhul min ajli dalik salaadii casar jamaacadeedii ka tagtay wuxuu ku ganaaxay naftiisii inuu dhul sadaqaystay dhulka qiimigiisii dhegeyso tuqadar cerladaa qiimigeedii waxaa lagu qadaray qiimatuha haddii subxaa la iid iibgeeyo waa hala gada la bimi-atay alfi dirham laba boqol oo kun oo dir marka laba boqol oo kun oo riyaalba haddaad tiraaye wala way ka badantay salaad casar jamaacdeed oo uu ka habsaamay ayuu naftiisii ku ganaaxay laba boqoloo kun oo riyaal dhul qiimigiisa yahay inuu sadaqaysto wa kaana cabdullaahi ibnu cumar wiilkiisiiw radia allaahu canhuma ilaa raalliha ka noqdo cabdullaahi wuxuu ahaan jiray idaa faatatu hadday ka tagto salaatun hal salaad fii jamaacatin hadday uga tagto wakti uu ka tegey maba jirin jamacada hadday dhaafto ayaa wuxuu nooleyn jiray tilka leyla habeenkaa jamaacadiisa iyo tobanka saac habeenkaas uu salaadiiyo ku jiri jiray tukasho ayaa tilka leyla ayuu noolayn jiray bikaamilahaa dhammaanteed waakhara wuxuu dib u dhigay cabdullaahi ibnu cumar wey yowman maalin maalmaha ka mida ah, salaata almaqrib maqribka salaadiisa ayuu dib u dhigay xataa dalaca kowkabaani laba xidig baa soo baxday markaasuu yihi salaadii maqrib anoon tukan iyay habeen dama noqotay oy xidigihii laba muuqata actaqa raqabatay laba addoonuu xureeyey wa kaana caliyun cali wuxuu ahaan jiray radia allaahu canhu xaggiisa ee baraalliha ka noqda yaquulu mid yidhaaha raxima allaahu eebba weynaha u naxariisto aqwaaman dad yaxsabuhum unnaasu uu dadka malaynayo dhafoor xumadooda bishimahooda qalalan indhahooda godan boggooda laalan wuxuu moodayaa yaxsabuhum unnaasu mardaa kuwa jiran ayaa la moodayaa wamaa hum bimardaa meela lagama haye haddaan maalintii cunta la cunin habeenkiina la seexanin jirkii baa go-an jiray lamid noqonaysa wamaa hum bimardaa kuwa jirana ma aha wadaalika arrinkaas ay la dhuuqeen ay la dhuubteen min aathaari mujaahadati nafsi nafta la dagaalamideeda raadkiideen raadkeedii wey warasuulu suubanaha sala allahu calayhi wasalam yaquulu wuxuu yihi khayru nnaasi dadsu u dhan yahay qofka ugu fiican waman taala cumruhu cimrigiisii qofku dheeraado oo waxasuna camaluhu camalkiisii wanaagsanaado wa kaana uways wuxuu ahaan jiray alqaraniy waa reerkuu ka dhashay min afdali taabiciin ayaa loo malaynaya waa ninka nabiga uu ka dardaarmay ee isku yidhi cumarow uways baad la kulmi doonta ilaahay inuu ku tago ku do-ayo ka dalab uways maxaan ka garanaya reer qarani wey dhan yaman buu idinka soo geli doonaa markuu idiin imanayana ciidamada idinsoo biiriyey ayuu ka mid yahay yaman waxaa u jirta hal hooye keliya dad kale male korkiisa waxaa ku yaalla meel xag intii shiin la saara yaa ku taalla baras buu qabi jiray ilaahuu tuugay ilaah baa ka cafiyey meeshii baa ku dambaysa saasaad ku garanaysa haddaad la kulantid wa kaana uwaysun ilqaraniyu wuxuu ahaa raximahu llahu tacaala ilaahay ha u naxariiste arag radiallahu waa la bedelay maxaa jira uwaysulqarani wuxuu noqday nin taabiciya waan saxaabi ahayn kolkaa radiallaahudii male wa kaana uwaysun ilqaraniyu wuxuu ahaa raximahu llahu tacaala ilaaha u naxariiste yaquulu mid yihaahda haadihi leylatu rukuuc Oh, aw